galab wanaagsan waxaan leeyahay saaxiibaday soo dhawaada mhm. barnaamijka xiliyadan oo kale marka la gaaro mhm. waxaa jirtay fariin aan isfari jirnay mhm. fariinta ah. Ah hadda ma isfareen sababtoo waa laisla <laughs> fahma hadda qof kasta daraad waxaan arkaya mm. shalay aan idhaahdo xubinta noo sheekay mm. dhegeystayaasha oo beijka noogu soo qorayay sheekooyinka mm. waxaa ka mid ahaa dhegeystayaal soo qorayay macaadi inta shaax noogu shubtaan oo nawacdaan ma nala sheekaysataanba maxaa eh, fariinta keliya maa naga deysaan marka ha diyaar waay meesha waxaa iga cad ah. fariintii ahayd shaaha soo qaad soo fadhiista way gaartay mana loo baahnaba marka haa isay mm-hmm. diyaarsan saaxiibaday mm-hmm. iyo dhammaan saaxiibada barnaamijkaba mm-hmm. waxaan leeyahay saaxiib barnaamijku intuu hawada ku jiro idinkan raalli iyo maxaa tiradaa bar idinku nahay diyaar aan unahay inaan halkan galabta wax walbo aan isin raacno dhegeystayaashiina ku qanciya mhm. inaan idiin samayno kaalimaha suugaanta mhm. a galabta ugu badan barnaamijka maadaama galabta ay arbaca tahay mhm. oo galabna siina ay tahay asbuuc uu gabagaba yahay barnaamij kaalimaha sugaanta u badan su-aalo badanna adiga waa kuu qabaa waa kuu soo jeesanaa laakiin waaye logala galabta waxaan filayaa inaad buug soo qoratay buuga iyo qoran su-aalaha ah buugga su-aalaha ah mm. qalabta dhammaantood waxay kaa rabaan jawaabo mm laakiin hadda maadaama barnaamijka aan hadda furfurnay hore su-aal makaaga bilaaba maya dhib male wixii aa ah, maaragtay saa uga jawaabi kara uga jawaaba wixii aana aqooninne ma mhm. aqaanaa leeyahay sababtoo ah ma aqaana aqoonta ka mid taha waayahay may walaashay neefso nafaa leedahay ma la dhaho <laughs> marka neefso haddaan furnay hadda inaa hore kaaga bilaab su-aasha ma aha waa sugi la-aan waxawaaye ah, degdegaa nagu jiro sida badan anaga waxaa ku sheega ama wma sugi karno <laughs> inaas dhaha ma ahayn marka <laughs> inaa kaaga naxsada marka waxaan isdhahay intii su ay ka nici lahayd haa hadda ka siif karto hadda wax walba is leedahay tan su-aal ka keeni hadda ha ka siif mhm. waaya daafurka galabtay ma adigaa waayahay yani haddii daafurka la ii daayo waxaan soo qabanayaa deeqa heys ay ku wada luuqeynayaan qadra daahir iyo sidoo kale axmed cali cigaal heystan waxaa layidhahdaa waanan caashiq waxayna daafur u tahay barnaamijkeena galab wanaagsan dhegaysi haboon yaan uhagaa waa u ah waxbaa ka dhaxay khadra daahir iyo sidoo kale axmed cali cigaal heestii waran caashaq waxaa layidhi meeshaan wax la waayay geelow ruuxi waalanba waduda heystaan haa ereyo waxaa ka buuxa cajiib ah oo haa labada eh, fanaanba eh, yani isugu eh, warcelinayaan mm-hmm. oo heysto calaacalay u muuqataa gabadhu ay qaadayso ereyada qaybta uu qaadayo fanaankana in yani uu leeyahay eh, waxba kuma qaban karo oo kale u dhigantaa marka heystaas waxay daafur ahayd barnaamijkeena deeqa dhankaaga adiga maxaad leedahay waxaan leeyahay dhanka iyo horta calaacalka se isku tihin hortaniyo su-aashaas ku weydiiye anaa kuuga hormareeye su-aalihi ayrah daaye eh, waa haystaa mm kow halka xaba ugu horeyso iga dafte ma aqaan buugga iga qistaa maleyna <laughs> buugta in layska qisha layskuma ogeyn eh, su-aalaha keensada iyo dhaaf eh, mhm. eh, hadda ka hor waxaa jirtay mhm. intaan galab galbaha kamida ah barnaamijka intaa wadnay ah, sheeko waxaana loo soo diray gabara soo qorta haysaan jeclahay mhm. wiil iyo waxay ku tiri qurux oo caddo waxsas camal ah mhm. markaas wuxuu dhahay waxaas inta iga daysid mhm. wiil hoog mhm. xasuusta ereyada kale waxaa kamid ahaa way badnaayeen sidoo kale waxaa kamid ahaa birta cuna miyay ahayd ha wiilhoog idheh oo maaragtay nin adag idheh maxay tahay cadow iyo waxaan agaga wareeg marka calaalka calaalkan usoo socdaa mugta waxay tii calaalka isku tihiin <laughs> hadda heesta aad daafurka u qaadatan waa calaacal ku socda ogaw waxaa la jiray ahmaalagaal ah. oo lahaa haddii waraabo ku cuno xitaa hmm. yurkaama idhaahdeen ah, ah, <laughs> anaga adeega <laughs> deeq adeeg waa loo baahan yaha marka qaar maya hmm. waa sax oo yani qofka inuu dhulka isdhigana maaha mhm. yani ha marka alaalka iskuma fiicnin hmm. waxaa waaye warkeyga waa cadyahay waxaan waa rabaa ee heli karaa hadaan dhaho oo la yiraado ma heli kartid waxaa la hadlaha ma jiraan jacaylkaaga kuugu horeyey ma sheegato mise waa laguu sheegtay waa la sheegtaan ma jacayl sheega diidataas waa kaa qabtay <laughs> waa ka qabtay miya ciyaalka xaafadda waxay dhahaan bac aan kaa siiyey yani waa kaa qabtay waa kaa seefgarey hadda aniga eh, ku adkaysanaa kujecel sheeg kara maa kuula egahay anaa la imaaday mhm. anaa la ii sheegtay weli waraaqa la iisoo qoray <laughs> inta badanaa mhm. inaa jacayl koowaad xataa maahe xataa mhm. ilaa iyo kii kuxideedaad <laughs> <laughs> ma gaartay sideedaad hadda hadan ku jira intaba ma mm. ah, qof intuu maaragtay soo kacay soo qaangaaray mm. da fiican soo gaaray mm. ee kule aniga weligaa hal xiriir kama badan ma samaynin qofkaas xoogaa runta cabaar u jiraa marka xiriiradu haba iska gaagaabnaadaan laakiin ha wax way jiraan xataa waxaa sida badan eh, uu soo bilowdaa sida la sheego xiliga iskuulka oo kale waxbarashada eh, tusaale ahaan iskuulka markaa dugsiga inta lagu jiro waa walyaryahaba xoogaa eh, dhalinyaradu waxay hadalka bilaabaan markay dugsiga dhexe imaadaan marka haa dugsi dhexe oo afar sano ah afar sanoo kaleo dugsi sare ah mhm. sideed sano hal xiriir laba xiriir suuragal ma ah marka qof jaamacad hadda dhigto ama dhameeyey mhm. ani hal xiriiraa sameeyey ah. ama laba xiriir oogaa mhm. warkaas warkaas dib noqosha ugu baahanya mhm, xiriir ama jacaylku soo maro xilliga ugu adeegyahana waxaa la sheegaa xilliga waxbarashada inay tahay gaar ahaan xilliga ardayga uu yahay mid iskuul dhiganayo waa arday ma shaqaysto isagaa iskuulkii lacagtii laga bixina transbortkii buugaagtii marka xag dhaqaale iyo xag kalaba ma yani waxbarashadii uu dhex wado mm-hmm. yani waxyaabo badan baa celinaya moogtahay marka xiliyada wa adagtaa waxbarashadan inta badan duruufaa ku gadaaman mm-hmm. ma jiro ma jiro qof boqol kiiba boqol waxbarashada mm-hmm. inta ku bilaabo high level dhameeyey mm-hmm. adlist qofka xitaa reerkiisu ay ladanyihiin oo transboorka iyo maaragta labiska iyo buugga iyo qalinka iyo maqaayada laga dhiibahay isaga fahan ahaantiisa laga yaabaa inuusan aad waxu fahmin kii wax fahmay oo maaragta activeka ahayn waxaa laga yaabaa caqabado kale oo nolosha inay ku gadaaman oo marka qaar uu transboorka gumbiyo marka qaar xaafada quraacda u gumbiso eh, uniformkii uu si ka noqdo bugaagtii marka caqabadaha waxbarashada lama soo koobi karo qofkaasoo kalena xataa hadhowda beri wax qabsadoo adkaada aadaha dadka ugu badan oo maaragtay meel fiican kasoo baxa waa dadka nolosha halganka la soo gala qofka hadduu nolosha agtiisa ka helhelo mm. wax badan ma fikiraayo mana isdhibaayo mm. laakiin haddii masaafo u jirto meesha wuxuu gelinaa qofkaas waqti waana halganka nolosha lagu sheegaho waa qofka inuu caqabado badan oo horyaala oo mm-hmm. ka tilaabsado waayahay cabdulaahi wiil hoogow taas waa kaa qabanay <laughs> waxaan soo qabanayaa heesay ku luuqayso boqorada codka waa yurub maxamed cabdi yurub geeyo heesta waxaa la yidhaahdaa mm. niyadda ka diyaargarow niyadda ka diyaargarow yurubgeeyaa ku luuqaynaysa barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka tahay dhegeysa haboon aan ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool intaaqiyahow ka daan ku jecel kaste xaa'irmaan ku qalbiga caad shaka ku nool intaaqiya hawlka daa nolosha وكمصري shalay leh waxbaa ka dhacay waan filayaa inaad ka wada hesheen saaxiibayaal heestii ay ku iluuqeynaysay fanaanada codka macaan yurub maxamed cabdi yurub geenyo ereyada heesta waxaa kamid ahaa cabdulaahiyow mhm. dhaaxaan farax naawile samirka noloshan ku sugay waa kaa nasriga curteen niyada ka diyaargarow niyada ka diyaargarow aad iyo aad oo la sugaaho maalina imaadaan yaqaay marka haa yurub waxay leedahay mhm wax badan baan aanfishay mm. faraxadda mm. eh, nasrigiina wuu curtay mm. niyadda ka diyaar garow mm-hmm. haatan waxaa la soo gaaray hadihii dhegaystayaasheena ay dhegaysan jireen mm-hmm. sheekada xiisaha badnayd ee walbahaar aduun dhegaysi wacan kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta shanaad ee sheekada walbahar aduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan redio kulmiya waana fikradii bashiir maxamed kheyre walaalayaalow aniga waxaan la yaabay oo aan la yaabay oo aan maskaxdeeda marnaba qaadan karin qofka bini-aadanka markaad wax sheegtaa muusar beebti inuu fahmaa la rabaa laakiin qof aan waxa fahmaynin ma isyeelyeela ma ogi kasmee ka tahay ma ogi ma ifahansan yahay mise dabaal waa horta kan aan waaba ka shakiyey aniga qof wax jecla ahay maalintaa indhaha kala qaaday ninkan qaalid ahay aan jeclaaday jeceelka waa wax aadanaha ku abuurma laakiin qofka ku fahmayna adduunyada uga sii xun xariifka maalinkas waa u sheegoyaa wadadaa mara waa sii maraale waa soo maraale xitaa maisdhaama dareen magalama qofkan maanta maxay wadadan ugu soo laalaabanaysa waagaan dugsiga laga jiri lahaa isaga unbaa ku indhaqaaday wax ma heesto afar labaatanka sac meeshaas wuu joogaa maalintan waxaa isdhahayn wax u sheeg sheeg u sarsarbeeb suleeqan jeclahoo ii keenay suleeqadaanaabay dhibtay suleeqadaasaabay dhibtan sambabkaa xanuune malaha suleeqada xaafadda degan waaya oo malaynaya alla taasaa taas maxay dheertaa ma iga qurux badna ma iga dadnimo fiicna wuxuu ku doortaa ilaa hadda fahmilaa gaanjibadaas anaa jecel anaa isku xaafadnaha anaa u qalmo muxuu naha kale ka raadina isaga xaalad marxalad iska hoosaa ku noolnahay haddana saasay taa ku qanacsanahay kaana na kataa ninkama wa isoo jeesanayabo wax kastoo aan sameey tallaabo kastoo aan qaado abadan warqad maa qoraa qofma u dalbadaa u sheegaa oo arinta igu sheego maxaan ku sameeyaa ninkaas bal walaalayaalow maxaan ku sameeyaa ariga ani tale isiiyo ninkaan qaalida maxaan ku sameeyaa yaa ninkaan anigu waa jeclaa habeenaan jecla neeyaanka jeclaa aragtida ugu horeysaba isaga maahan qof kale maba jeclaanba waa kana waa ifahmi daba wixii ka dhacaya maanta ka dhacaana waa waca waan u sheegaa inaan jeclahay ya wixii ka dhacaya ka dhacan ama ha ii ama ha ii deeqo laba soo mid waa ya telefoonkaygii soo qabo anaa wacay waxaan leeya walaalo macaano ku baahanaya iimow alla waa ka cabsana yaa laakiin telefoonka waxaa ka daran aragtida qofkii inta aragtaa wajwaju dhijir fariin ma u diraa dabcan maya maya maya maya an ninkaas fariin haddaa u dira ma iisoo jawaabaya malayna ama dadka wiilasha xaafada ugu faafaanaya dooraba munaa iisoo qortoo leeyahay dooraba moogtahay ya haddii warab taleefoonada wiilasha xaafada ay haysta laga yaabo sulaaqada naftirkeed inay hayso taas haddaa arki lahay ano labadooda isla taagamo waxaasa niyada gashatamaho lacag anaa ku siina waxaa rabtay jaamacadaada sheekadas waa ii keenta dale shan kun ma goyna shan kun ma goyna dahabkayga laba kun xitaa ma dhamo wuu yaryahay laba kun leeya haddii suuqaan geyn hadda laba kun ma goyna laba kunoo kale meyle marka anilacaa ku tahriibta kusiimaa walaalo shaqo kuwaan aan la shaqeeyo subermarketka aan kaaga dhameynaya qayb kamida inaa dukaan yar meesha lagaaga furo a ka shaqeysato ma shaqeysanayo diyaar ma tahay tahriib iyo balaayiskada jumciyo khamiis jaamacadaada dhigo full timekana shaqeyso walaalo an intaan yarahay horta laba mid waay ani adaa shaqaalaa fiirad maxay ku siiyaan kuwaas wax ma keeshid subaxiisa u geshid galabta ka imaataa adoo cagaarte shan boqoloo doolar siiyaan bishi markaa shan boqol lacag miya waxaas intaa shaqaynaysa adduunka fiiri limadka adduunka qofka waxaa la laba saac inuu shaqeeyo saddex saac ma arkin iyo maraykanka yurub ma saddex saac loo shaqeynaa saacaddii waxaa shaqey hadda ani yurub tegi lahaa maraykan tegi lahaa shanta boqol abish aniga laba saacadood ama saddex saacadood step step waa dunyadan waa gaaraysaa iswaalin tartiib mar dhow inaad dharka ka carar sidaa ka cabsana adig buufisaa ku waalatay maxaa kaa qaldan <sighs> mideeda kale fiiri hmm. suleyqad aa sheegaysa maalinlaweed wiilaab subermarketka lacag ka bixinaya walaalkeed maa dibadda ka imaade walaalkeed ah maa dibadda ka imaade wayga adeegat waxay ga gadatay hmm. lacag oo adiga soddon doolar camal aa lagu yeeshay marka hmm. wiilaa ka bixiyay walaalkeed inuu ahaa oo yurub ka wuxuu ku hadlayay xitaa english maalmaha murtiyiinba galabta saan iska badelniyaho nin weyn u ekow oo cidda curad u ah waxaa lagaa raba inaad wiilasha kaa yareer aa canaanatid oo aad aabo kale booskiisa u buuxisid hadii adiga cidda ugu weynaa asaan sameynaysid hooyo warkeeda maalin walba hooyo qeelo hooyadii karnaa ku ridi rartaa hooyo mar walba qeeladaaba warkaaga haysa haddaa guriga imaadaba qaalid khaalid hooy dhiikar ha ku ridinayo nin weynoo labaatan jir iska dhig waa anada waxaa laguu sheegay maqal jaamacadaas gal shaqadaasaan kuusoo dhammaynaya shaqayso soo fikir maskaxdaada ka fikir si fiican u fikir banoonigaani waxaan balaayadan inaa iska dhigtid caawo markaa imaado jawaabaan kuugu imaada wax waan baranayaa waana shaqaysanaya ama ma rabi ani aada islama dhalan markaas haye war fiicana kaasigaa waa baxay baybay walaahi bilaahi yaab walaalka ilaahay ha hanuunay inuu gelina waxbarto gelina shaqaysto ilaahay ha kusoo duwo si aan yeelo ma aqaan aniga kor iyo hoos wax waan ugu sheegay kulley inuu waanadeeda qaadan doonaa rajeynaya ilaahay ha soo toosiyey bal waa iska dhalinyare <laughs> dabcan adiga siday kula noqotaa mar waliba kaaga jawaabaya haa waa jawaabta sax waay mo <laughs> sidaas haa dibadaha ku soo bartay dad caawina wallahi adi miskiinaata abuu may aan gaari ma raacayso banbaadkadka dhabarkiisa la deganahay way waa kusii raacayaan sawad cidan soo maya maya waa lay ku qaylina hadda telefoonkan fikir ay ahayd isla hadal ku jira telefoonkan saacid ugu soo dhacdhacsiin lahaa wax waa laakiin dhib ma lahan telefoonkaada ii sheeg telefoonku waa kana ka qorabo waayahay nambarkaada 0 habeenklakasoowiina ooa ugu qeelin habeenka ooy adka ka fadhiya habeenka lagu awriiriixaa marka maalintii la soo ama anaa kusoo wacaayo xilligaa jaaniswaay walaal macamada waa ka aqbalay tan waxa waaye ayada dhan waa macjuumba maalinba meel markaad ka soo gasho meesha kale kaaga adkayna maxay tahay hadda guriga inaan u raaca iga diiday inaan qaada iga diiday tareefika anigaa kusoo wacaya igu adkaysa haddii rabtan laakiin dhib waa in loo dulqaataa haween wax loo sabra baay suleeqo aadaad u mahadsan tahay alla gabadha qurux badanaa yes maanta inaa inan bartay horto lacag maka bixiye iyadaaba soo jilci doonta sukade Thank you. dhaba ii dhariikha dheelaanku maraa ma dhakahayo ee eh, dhaba ii dhariikha dheelaanku maraa ma dhakahayo wariye maxaad la dhowlowda haysaa good afternoon yaa nool yaa dhinti ma garanaysa afkan afkaas ah, makasaay wariinkan marka ku arka mid wareersantaniyo ani ma wareersan ilaa wareersan hadda mid dawaqsantay yaa doorsan mid dawaqsantaniyo dabaqee haa waran dabaq maqaw cariishaan deganay jingadaan deganay <laughs> md ka joogtin magaalada magaalada waa jooga had ma joogtido anigu ani ka nimid anig eh. intay ka timid debadan ka imid qurbaha haddan qurbaha iyo dibadaalow noq anfacaaya waxaan ku idhi qorshan ku hayaa weyn hay maxaa waaya waxaan iyo waxaan inta iska dhaafto tahriib baad usoo baxaysaa tahriiba ah, marka yurub wixii kharash oo dhanna anaa qaba adaa qabtaa mia ah. tahriiban galaa ah. naftadayaan baxar geli waxaan maxay eh. war ama waad dhiman ama waad noolaan saaxiibkaabaan anigu ahay haddii dhimaa dalkeemu ku dhintido nolol iyo lacag midho baad helaysaa inaad galaysaa hadda aad soo tahariibto khaliiji magatagaa qadiijo kule war eh. qalantooyin baa halkaa jooganaya anoo qadiijo ah, qadiijo leena kaligeed kun qofood waa iga kaafisaa abo ya kun qofood kaligeed waa iga kaafisaa warta kuwa indhaha buluga alamaad arag mama waa indhiis buluga mado indha madoo ujeedaa bee bulug maxay geliyaa haddaad aragto eh gebigaaguba ah. waad waalalayd sadololayd saaxiib ila qabatan eh. eh. kuwa ayay sheegaysid hmm. khariiji ma ka fiicantahay qalitada yare madoobaad noo sheegaysaa war iyadoo madow waryaa madow iyo caddaan yaa abuur ilaaha abuur waryaa war qalijo yare madow annaga hanoo sheego qalijo waxaan kuu haynaa annagu baleeg fiin baan ku haynaa aniga ah, maxay haysaa fiino ukunta samad arag maxay ah. tahay qaaru eeg baan ku haynaa adiguna qadiija qadiijaad nagula meeraysanaysaa eh. baabuur abuu ukun aan ogaaniye war nin kale xitaa qurbaha hadduu tago nooc kalu noqonaya ninkani abuu fiiri hmm. waayo xanuunoo saayiga faasikow dheh khariijaha soo socotaa miiskee makaa gada karaa ah. soo socotaa ah, alqadiijowa war qadiijaan sheegaysa waxaan ku ahaynaa qaar heer saraaya ma soo tahriibisa mase soo tahriibimaysa fere salaamu calaykum anaa bixinaya lacagta fere hmm. tahriibka iyo taladaa marawa kow dheh hmm. mi kartaa oo halkaas maad ku jiraysaa intaan ku jiraa meesha ayna madow ha khadiijaan la joogaa intaas aynuu joogto dhegaystayaal qaybta shanaad ee sheekada walbahar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo saaxiibayaal sheekada xiisaa lahayd walbahaar adduun ayaad dhegeysateen qaybihii ugu horeeyey ee sheekada ayaa weli lagu guda jiraa waaya hadee aan iska kaa bareejiyo dhimiyad u aragtaa kula keenay markaanwaayahay <laughs> talyaaniga markaad joogi jirta sidaas <laughs> xilligii <laughs> talyaaniga markaa soo gaartay mhm. waa sidaas afka talyaaniga waa la baran karaa wadanka xataa aad iyo aad laakiin aan waxaa mhm. deeqa kan mid a baratay ma <laughs> kan waxaa isleeyahay baratay ma ahane amaad soo gaartay talyaaniga wadanka joogi jiray waayahay kan ma suganta u laabanaynaa mhm. soo qabanayaa heys uu ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan samatar heystan waa may lanweyn mabuuraaw biinaa hogaadii iliinkay baruuji biyahan dareerti xasan aadan yaa ku luuqeynaya heystaan barnaamijka gala wanaagsan ayayna qayb ka tahay dhegeysi wacan Thank you. lambaarmaraw kibirime mabadaaliyo akababanaashi akababanaashi buurtoofitaalu banuuda ballankaynahaaye akababanaashi akababanaashi alkaynaqaaye baabuur maraa عقب بناشي عقب بناشي naftayda koowaad badbaadiya lambaal maraw kibegmii ma badbaadiya akababanashi ujoogitaalo banuuda balankaynahaaye akababanashi akababanashi naaftay barkuwaha beerkaydhatiisa biyoy ka reebtay waxbaa ka dhacay beerkay dhatiisa beerka dhexdiisa miyaa loola jeeda aad iyo aad iska fahan <laughs> waayahay eestan ah xasan aadan samatar mm, waa heesihiisa heesaha loogu jecelyahay ka mid ah ee ah. mm, ku luuqeynaya barnaamijka galab wanaagsan ayaan weli dhaxdo oga jirnaa ani weli waxaa xasuustaa mataqaanaa mhm. su-aalihi aad waan ku weydiinaya ha ah, okay horta waxaa laa mataqaanaa qofka haddii uu wax isku ogyahay hmm. intaadan dhihinin waxaasaa samaysay <laughs> isaga horey eh, yani eh, eh, iska sheego su-aalihii aan rabay inaan ku ah. weydiiyo ani waa ilooba hmm. laakiin adiga waa xasuusan tahay <laughs> maxaa ani waxaa tiri moogtahay mm. su-aalaa ku weydiinaya marka qasab waay inaa isiraatolo maxaa la lasoo ah, okay su-aasha u diyaar garow marka mm. galabta istakiina wada sab sabmaa ka imaad <laughs> maya hadda dhowa waxaan soo cuna hilib miya mhm. ama sab aadile <laughs> waa kusoo sheegi laha anig sabta adiga camal ma qarsadi aniga ah, isleeyahay hadda kahor juxamo eeno ninkii anta meel oo sab ka jirta yimid mhm. isyiri neefka meesha lagu qalay iyo dadkan mhm. amu indeeqi waaya ah. ee u tilmaamay meesha kaleyir war halkaasa wax ka jiraan isagoo isla markaas yaan lagugu qabsanin marka ani intaan isleeyahay yaan lagugu qabsanin wax badan waa qarina sabtan keliya aada <laughs> weliba kugu dhacday sab yacni aan lagaa wicin ma tagto horta weli <laughs> sheegaa marka <laughs> waa qarinay miya iska sheeg caadi waa dhib male sabgaad waan islahaa galabtay eh, deeqo su-aalaha ku badi laakiin bedelkeeda anaa gabkadhe ha saasay ku fiicancabdulaahiyo gabagabadii barnaamijkana waa soo gaarnay markaane maxaa ku harsan waxa ii harsan eh, saaxiibaday barnaamijka in aan la ballamo talaadada inay sheekooyin aad u xiiso badan mm-hmm. ay noo soo diraan mm-hmm. halkaanaan ka aqrino aan ku wada qosolno anaga iyo iyagaba shala xataa markii barnaamijka uu ka baxa kadib waxaa arkayay saaxiibo badan oo sheekooyin soo diraya mm-hmm. insha allah haddii talaadada dambe alla ina mm-hmm. gaarsiiyo aanu akhrin doonaa aad iyo aad waa maalmahaasoo kale waxaan u moodaa inay nala joogaan mm-hmm. yacni qaabkay noogu qoslinayaan sheekooyinka ay soo xulaan say fanniga u wada yihiin ayaga dhan midka kale kama dhacdo eh, marka saaxiibada barnaamijka dhegaysanayay eh, waxaan leeyahay aad iyo aadaa umahadsantihiin sheekooyinka marka xaggee lagu soo qoraysaa saaxiibada qaarka aan ogeyn mhm. sheekada intuu barnaamijka soo gelin ka hor mhm. beijka waxaa lasoo geliyaa noo sheekay mhm. habka sheekooyinka iyo nidaamka la rabana sidoo kale sharaxaadda meeshay ku qoran tahay halkaasay noogu soo diri karaan inaguna galabka halkaanaan ka akhrin doono haddii eebeedno insha allah gunti iyo gabagabadii barnaamijkan taaganahay saaxiibada intii barnaamijka hawada ku jira dhegta ku hayay maxaan leenahay saaxibayaal aad iyo aad ad u mahadsan tihiin eh, wakhtiga quruxda badnaa ee aad nala soo qaadateen waxaan rajaynaynaa inaad intaan inka badan markaasi aad nala sii joogi doontaan inaguna galbo badan hortiina aan soo fadhiisan doono si aan kugu sheekayno mm. sidoo kale waxaan waad mahadsantaha leenahay mm-hmm. farsamayaqaanka barnaamijka galabta noo farsameynayay oo mm-hmm. la-aantiis aan barnaamijka u qurux badnaadeen mm-hmm waayahay gabagabada barnaamijkan joognaa heesta ugu dambaysan saaxiibada oo tagayno noo soo qabo gabagabada saaxiibada aan kaga tagayno oo aan leeyahay saaxiibayaal nala sii dhageysta waa fanaanka cabdibaadil heesta waxaa layidhahdaa falaarihii jacaylka ah mhm, falaarihii jacaylka inkastoo farganiyo ayuu leeyahay fanaanku dhageystayaasha iyo waxaan isaga dhexbahaynaa fanaanka mhm. si ay markaasi u dhageystaan heestan aan kaga tagayno oo gabagaba waa barnaamijka guud ahaana barnaamijka galab wanaagsan dhegeystayaal waa naga inta waa deeqa iyo bootaan oo idin leh ammaano allah Thank you.